رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين weli riyaad saalixiin ayaan markaa ku jirnaa wacan abi mascuud albadriy radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa adribu mid garaacahayay waxaan tumaayey buu yidhi ghulaama adoon addoonkaasoo lii ani ii sugnaaday adoon aan lahaa ayaa intuu ka xanaajiyey ibni mascuud ayuu barbaaxo iyo garaacitaan ku bilaabay garaacitaan iyo wuxuu ku bilaabay tumitaan ayuu ku bilaabay bisawti ayaan ku garaacahayay jeeda ama shaamuun fa samictu sawtan cod ayaan ka maqlay min khalfii gadaashayda oo dhahaya iclam abaa mascuud abaa mascuudow ogow war ilaahay inuu kaa awood badan yahay ogow falam afham ma aanaan fahmin assawta codka qofka uu yahay min alqadabi xanaaqa dartied ciilka ka batay dartii yaa la hadlayaa kale wuu kala garan waaye falamaa goortii danaa uu ii soo dhowaaday ama uu u soo dhowaaday minii xaggayga idaa huwa rasuuluullah waaba rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam yaquulu dhahaya iclam ogow abaa mascuudow ana allaha ilaahay aqdaru calayka minka calaa hada algulaam inuu kaaga awood badan yahay ilaahay xaggaaga ghulaamkan sida aad uga awood badan tahay buu ilaahay kaaga xoog badan yahay ogow faqultu waxaan idhi buu yidhi la adribu mamluukan addoon garaaci maayo bacdahum kadib abadan weligay weligay addoon kale oo aan garaacaya male wafii riwaayatin waxay ahayd fa saqata asawtu karbaashkii ayaa ka dhacay niyaddii gacantayda min haybatihi haybadiisii nebiga cabsi aan ka cabsanaya waa cabsi heebaysi ah oo ay ka heebaysanayeen shamuuggii aan haayay yaa gacantaydii ka dhacay wa fii riwaaya faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulkii allow huwa xur xor waaye buu yidhi liwajhi illaahi tacaala ilaahay dartii iyo wejigiisaan u xoreeyey faqaala rasuulku wuxuu yidhi amaa low lam tafcal haddaadan saa yeeli lahayn haddaadan xorayn lahayn ibni mascuudow lalafaxadka waxaa ku feenan lahayd annaara naarta naartaa ku cuni lahayd ow amase lamasadkan annaaru naartaa ku taaban lahayd rawaahu muslim bihadihi riwaayaat wacan ibni cumara radia allahu canhuma ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi man daraba ghulaama qofkii addoon tuma lahu asaga u sugnaaday garaaca xaddan xad dartii u oogaa lam ya'tihi uusan la imaanin aw amase latamahu dharbaaxa fa ina kafaaratahu kafaara gudkiisa an yuctiqahu waa inuu xoreeyo inuu xoreeyo waaye rawaahu muslim wa can hishaam bin xakiim bin xisaamin radia allahu canhuma annahu mara bishaam shaam ayuu soo maray calaa unaasin dad oo min alambaati beeraley ah niman ambaad ah ayuu markaa soo maray waqad uqiimuu ayadoo la istaajiyey fi shamsi qoraxda qoraxda ayaa saa loo wada safay wa subba waa la shubay calaa ru-uusihim madaxyaalkoodana azzaytu saliid baa lagu shubay wax ka xanuun iyo kulayl badan ma laha madaxa inta saliid laaga shubaa qoraxda la istaajiyey fa qaala wuxuu yidhi man maa maa haadaa waxaani maxaa yihiin waxaan maxaa waaye buu yidhi qiila waxaa loo yidhi yucadabuuna waxaa loo cadaabayaa waxaa loo cadaabayaa yucadabuuna waa la cadaabayaa buu yidhi oo waxaa loo cadaabayaa dadkan fil kharaaji kharaajkaa loo cadaabayaa macnaha kharaajka waa wixii canshuurta ahee lagu lahaa kharaajka waa qofka addoonka in layidhaahdo orod soo shaqee oo wax allaala waxaad keenta intaa keen wixii ka badanna abaa iskale wa fii riwaaya xubisuu waa loo xabisay filjisyati canshuurtii ayaa loo xabisayoo waxay ahaayeen gaalo canshuur lagu waajibiyey jisyadii fa qaala hishaam wuxuu yidhi ashhadu waxaan qirayaa wa samictu inaan maqlay rasuula allah oo yaquul dhahaya ina allaha ilaahi yucadabu wuu cadaabaa aladiina kubi ina allaha ilaahay ayuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina allaha ilaahi yucadibu wuu cadaabaa aladiina kuwa yucadibuuna annaasa dadka ku cadaaba fi dunyaa adduunka dadka dadka adduunka ku cadaabuu aakhira ku cadaabaa fadakhala hishaam wuxuu u galay cala alamiiri hogaamiyihii meesha faxadaahu xadiidkiibuu u sheegay fa amara amiirkiina wuxuu amray bihim ayaga in la sii daayo eh, in la sii daayo ayuu amray fakhulluu waa la furay marka waa la sii daayey rawaahu muslim alandaa alfallaaxuuna waa beeralayda oo min alcajami cajamta ah wa can ibni mascuudin radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi ra'aa rasuulku wuxuu amr arkay sala allahu calayh wasalam ximaaran dameer dameer ayuu arkay dameerkaasoo dameer ayuu arkay dameerkaasoo mawsuum laga calaamadeeyey alwajhi wejiga wejigaa laga gubay inta calaamo looga sameeyey fa ankara daalika arrintaa wuu inkiray macnaha wuu diiday fa qaala wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartee laa asimuhu calaamadayn maayo oo ka calaamadayn maayo ilaa aqsaa meel ka fog shay ilaa aqsa shayin min alwajhi meel wejiga ka fog maahane wa amara wuxuu amray rasuulka bixinaarihi dameerkiisa in la gubo ama loo calaamadeeyo fa kuwiya waa la gubay fii jaaciratayhi labadiisa simeed ee hoos meeshaa dibka hoosteeda ah ayaa markaa laga gubay oo looga calaamo sameeyo fahwa walu man buu ahaa ka waa gubay aljaaciratayni jaacirataynka waa simanka qofkii ugu horeeyey ee ka calaamadeeya ama ka guba rawaahu muslim aljaacirataan annaaxiyata alwarkayni waa xawla duburi duburka gaararkiisa meesha ku taala simankaa markaa la yidhaahdaa hoos meeshaa ah ee dubarka geerkiisa ah ayuu ka calaamadeeyey dadka xoolaha calaamadaynaya xataa wejigaa mamnuuca wa canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalama mara wuxuu soo maray calayhi korkiisa mara calayhi waxaa korkiisa soo maray ximaarun dameer qad wusima la calaamadeeyey fii wajhi wejigiisa faqaala rasuulku wuxuu yidhi lacana allah allah lacanado alladii wasamahu kii calaamadeeyey kii wejiga ka gubay calaamada u sameeyey rawaahu muslim wafii riwaaya limuslim aydan nahaa rasuulku wuxuu diiday can idarbi fi lwajhi wejiga garaacitaankiisa xataa haddii wax la garaacayo haddii wax la tumaayo haddii wax la canaananayo intaasoo dhan wejigaa mamnuuca wejiga qofka waa sumcadiisa iyo meesha haybadiisa ka muuqata naagaha marka allaala marka raggoodu ay garaacayaan wejigaa looga bilaabaa barbaaxada markaasaad arkaysaa tiiyo inta isbitaal ku jirta intaa dhan bararsan oo iska qariyaan yaa saa ku yeelay xaloo dhan baa madaxii xanuunaya leedahay saan uxoqayo saan maqlay dhihi maysa ninkayga saa yeelay iyo qiimaha darteed saa darteed rasuulku wejiga garaacitaankiisa wuu diiday laba gabdhood oo dagaalamaya cijida waxaa laysaga bilaabaa wejiga laba qofood macallin wax tumaayo wejigaa looga bilaabaa marka arrimooyinkaa waa mamnuuc wa cani ee wasniga macnaha calaamada fil wajhina rasuulka wuu diiday dad arkaysaa wejiga ka guban maxaa dhacay madax buurnaan buu <laughs> qabaa baa lagu leeyahay madaxiisa saa ah madaxweynaan buu qabaa waa mamnuuc wejiga gaararkiisa intaasoo dhan lamana gubi karo looxa laguma dhufan karo lagama garaaci karo qofka dhammaan meelaha kalaa laga isticmaalaa baabu taxriimu tacdiib cadaabid inuu xaaraam yahay baabkeedii waayo binnaari dabka in lagu cadaabo fii kulli xayawaani xayawaan kasta xayawaanka xataa dab laguma gubi karo xataa namla xataa qurayshada iyo naxwiha wixii la mid ah xataa qureeshada iyo wixii markaa la mid ah intaasoo dhan markaa waa mamnuuc baa la leeyahay sidaa darteed ayaa dad waxa wax ku cadaabi karaa ilaahay qalqay subxaana wa tacaala dumarku markay injirta iska soo qabtaan dadkay ku ridaan arrimooyinkaasoo dhan baa markaa la diidayaa dil haddaad dilaysid haddii kalena iska daa xaladaasaa markana la barayaa can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal abuu hurayra wuxuu yidhi bacaanaa rasuulu ullah rasuulkii allahna diray sala allahu calayh wasalam ayaa diray dheh bacaa rasuuluullahi rasuulkii alla fii bacin ayuu diray ciidan faqaala wuxuu yidhi in wajadtum haddaad heshaan fulaanan wa fulaanan hebel iyo hebel lirajulayni waa laba nin oo min qurayshin quraysh ah sammaahumaa wa uu magacaabay labadoodee fa axriquuhumaa binnaari dab kuguwabuudhahay nebiga sal alla calayh wasalam labadaanin haddaad heshaan baasiin ku shubee dab ku daara uma kadib qaala rasuulku wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam xiina wakhtigii aragnaa aan doonay an nakhruja inaan alkhuruuja bixitaankii inii anigu kuntu waxaan ahaa amartukum mid idin amray an taxriquu inaad gubtaan fulaanan wa fulaan soo ma ahayn joojiya waina annaara dabku laa yucadibu biha wax kuma cadaaba ila allah ilaahay maahana subxaana wa tacaala ee fa in wajadtumuuhumaa haddii aad heshaan labadaa nin faqtaluuhumaa dila dila buu dhahay rasuulka sal allahu calayhi wasalam laakiin ha gubina dabka ilaahay baa iskale oon baana wax ku cadaaba rawahu lbukhaari wacan ibni mascuudin qaala kunaa maca rasuuli illah rasuulka micigiisaan ahayn fii safarin safarna waan ku jirnay faintalaqa lixaajatihi dantiisii buu u tegay nebiga oo wuu baxay fara'aynaa waxaan aragnay waxaan aragnay xumaratun shindir baanu aragnay macahaa micigeedana farkhaani ay yihiin boojaalo farqaanku waa ilmaha yaryarka ahee shindirku markaa uu dhalay fa akhadnaa waan ka soo qaadqaadanay farkhayhaa ilmiheedii baan soo qaadanay habuulkii ay ku jirtay ilmihii baan kala soo qaadanay fa jaa'ad way timid alxumratu shindirtii baa timid fa jacalad waxay guda gashay tacrishu inay ku soo daboolmayso tacrishu inay nagu soo degayso ila ilmihii baa laga haayaa meel dheer aadi mayso fa jaa'a annabiyu nebigaa yimid sala allahu calayh wasalam fa qaala wuxuu yidhi man fajaca yaa kaga argagaxgeliyey haadihi midani biwaladiha ilmaheeda waryaa kaga yaabiyeyoo kaga argagaxgeliyey shimbirtan waladkeeda rudduu celiya waladahaa waladkeeda ilayha xaggeeda hadda u celiya buu dhahay nebiga sal allah calayh wasalam wara'aa haddana wuxuu arkay qaryati namlin qureysho tuuladeeda macnaha god iyo meel ay qureysho degan tahay qad xaraqnaahaa aanu gubnay fa qaala rasuulku wuxuu dhahay man xaraqa haadih yaa gubay qulnaa waxaanu nidhi naxnu annaga qaala wuxuu yidhi innahu laa yanbaqii ma habboona an yucadiba binnaari dabka inuu wax ku cadaabo ilaa rabbu nnaari naarta rabbigii iska lahaa maahane xayawaanka xuquuqaadkaasay siin jirtay islaamku rasuulkuna taasuu in badan ku guubaabiyey qoreeshadiibaa xaq la siiyey shimbirtiibaa xaq la siiyey tii jeeshka lagu baranayuu rasuulku diiday injirtii iyo iyo qoreeshadiibaa layidhi yaan la gubin waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan diinta islaamka wanaageeda rawaahu abu daawuud baa xadiiskaa biisnaadin saxiix ku wariyey qowluhu qaryatu namlin macnaha waa mowdicu namli maca nami meesha qoreyshooyinku ay ku aruuraan baabu taxriim xaaraam ahaashabuu baab u yahay maqlu lkhaniyi qofka taajirkee waa xili karaa meermeerintiisa bixaqin xaq inuu meermeeriyo talabahu uu ka soo dalbaday saaxiibahu qofkii lahaa qof baad been siisay waana taajir wixii wuu bixin karaa hadduusan bixinkan waa mawduuc kale laakiin wixii uu heli karaa markaasuu meermeerinayaa dadkii marka madliga waa meermeerinta qanigana waa qofka wax heli karee deynta iska bixin karaa meermeerintiisa iyo celcelintiisa beri iyo imow saa dambe iyo imow tukaan buu fadhiyaa xoolo badan buu haayaa maalintiiba intaa soo gelaysaa boqol dolar baad ku leedahay markaasuu sana kugu dhibaya beri iyo imow saa dambe iyo imow dowrka iyo imow casirkan aadaya furaha iga maqan ninka noocaas in arrintaa uu ku socday xaaraam tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi ina allaha ilaahay ya'murukum wuxuu idin amraya an tu'addu lamaanaat amaanaadka inaad u gudataan ilaa ahliha eheladii lahaa wa qaala tacaala fain aamina bacdukum bacdaa gobolkiin hadduu gobolka kala aamino falyu'addi ha guto alladii tumina kii la aaminay amaanatahu amaanadiisa amaanadii lagu aa aaminay ha guto can abi hurayra ana rasuula allahi qaala wuxuu yidhi matlu lghaniyi ninka hodanka ah meermeerintiisa dulmun waidadaro dulmi waay isagoo heli karaa wa iidaa utbica haddii la raacsiiyo axadukum midkiin calaa maniyin mid buuxaa falyatbac ha raaco qof baa deen ku leedahay qofkii wuxuu yidhi hebel baan kugu wareejiyee deentaada ka qaado waa inaad raacdaa bishardi waa inuu ninkaa ogolaado ee yihahda anaan ku siinayo wixii ee imow muttafaqun calayh macnaa atbic macnaha uxiilaa loola jeedaa haddii la wareejiyo haddii la wareejiyo oo meel kale loo wareejiye la dhaho hebel ka qaado bishardi ma inuu hanti lagu ogyahay iyo in kale waa inuu raalli noqdaa baabu karaahat inay karaaha tahay baabkeedii waa yacuudu alinsaan insaanku inuu la soo noqsado fii hibatin hibo lam yusallimha uusan sallimin weli ila almawhuubi lahu qofkii loo hibeeyey qofaad hibo ugu talagashay inaad siiso ha ka soo noqsanin iyo wa fii hibatin hibo oo wahabaha uu u hibeeyey liwaladihi waladkiisa oo salanahaa uu salaamay uu qaatay aw amase lam yuslimhaa uusan weli islaamin uusan qaadanin iyo wa karaaha inay karaahiyo tahay baabkeedii waaye shiraa'uhu iibintiisa qofku inuu iibiyo shay-an shay oo tusadaqa bihi uu ku sadaqaystay min alladii kii xaggii tusadaqa calayhi lagu sadaqaystay shay oo tasadaqa bihi uu sadaqaystay inuu ka iibiyo min alladii kii xaggii eh, eh, tusadiqa calayhi lagu sadaqaystay aw amase akhrajahu wax uu u bixiyey can izakaati zaka ahaan ma iibsan kartid aw kafaaratin ama kafaara gud aad u bixisay iyo naxwiha wixii la mid ah walaa ba'sa laakiin baas kuma sugna bishiraa'ihi qofku inuu ka iibsado min shakhsin aaqara qof kale qad intaqala ilayhi ay u guurtay xaggiisa matalan sadaqaad bixisay ama hadiyad qofkii aad sadaqada siisay ama sakaatulfidrigii kama gaban kartid xataa hadduu lacag yar kaa siiyo laakiin haddii qofkii aad siisay uu sii gabo qofkii uu ka gaday waad ka gadan kartaa hadday markaa ka gurto waay can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi alladii midka yacuudu ku soo noqsanaya fii hibatihi hibadiisa kalkalbi waa ey oo kale yarjicu soo noqsaday fii qayihi matagiisa ey intuu matagay matagiisii dib u cunay buu la mid yahay qofka inta sadaqa bixiyey haddana soo noqsaday ama hibe markaa bixiye hadiyo muttafaqun calayh dagaalan hadduu dhaco wixii iisoo celi waa la yaqaanaa dumarka waa u badnaadaama raalli ahaaba waxaygiisii diracaygiisii maantii aan ku sii mar haddii wax la bixiyo faraha lagala baxaa waa layska daayaa wa fii riwaaya werin kale waxay ahayd mathalu aladii kii tusaalihii yarjicu soo noqsanaya fii sadaqatihi sadaqadii uu bixiyey ka mahali lkalbi waa ey oo kale yaqi una tagay uma yacuud haddana soo noqsaday fii qayhi matagiisa oo fa ya'kulhu markaa cunay ciyaadu billah ay matagay oo matakiisii ku noqsaday ayuu markaan la mid yahay wa fii riwaaya alcaa'idu fii hibatihi midka hibadiisa soo noqsadaa kalcaa'idi fii qayihi nin matagiisii soo noqsaday ayuu markaa la mid yahay wa can cumar bni khaaab qaala wuxuuhi xamaltu waan sadaqeeyey calaa farasin faras ayaan ku bixiyey fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa ayaan ayaan ku bixiyey fa adaa'ahu waxaa ku ciyaaray faraskii oo dayacay alladii kaana cindahu kii agtiisa uu ahaa faaradtu waxaan doonay an ashtariyahu inaan ka soo iibsado inaan ka soo gataan damcay buu yidhi wa wadanantu waxaana u maleeyey oo aan yaqiinsaday annahu yabiicuhu inuu iga siinayo birukhsin rakhiis lacag yar inuu iga siinaayo fasa'altu alnabiy nebigaan su'aalay faqaala wuxuu iiri nebiga laa tashtari ha ka iibsanin walaa tacud ha soo noqsanin cumarow fii sadaqatika sadaqadaada wa in actaakaw haba kaa siiya bidirhamin hal shilinba ha kaa siiye hal dirham xataa ha kaa siiyee ha soo noqsanin fa ina alcaa'ida midka ku soo noqsado soo ceshtaa fii sadaqatihi sadaqadiisa kaalcaa'idi waa mid soo noqsaday fii qayihi matagiisa matag aad matagtay adoo soo xeshtay ay markaa lamid tahay muttafaqun calayh qowluhu xamaltu calaa farasin fii sabiilah macnaha wuxuu ka wadaa wuxuu la jeedaa tasadaqtu bihi waxaan ku sadaqaystay calaa bacdi almujaahidiina degalyahanada gobol ka mid ah baabu ta'kiid adkayn la adkeeya buu baab u yahay taxriimi maali lyatiim xoolaha agoonta cunitaankooda inuu xaaraam yahay qaala allahu tacaala ina aladiina kuwii ya'kuluuna cunaayay amwaala alyataama xoolaha agoonta dulman si dulmi ah uu cunaayay inamaa ya'kuluuna waxay cunayaan fii butuunihim caloolahooda muggeed naaran oo naar ah wasayaslawna saciira naarta saciirana way gelayaan wa qaala tacaala walaa taqrabuu ha u dhowaanina maala alyatiimi agoonka maalkiisa ilaa bilatii hiya axsan tii fiicnayd maahane xaalad fiican inaad ugu dhowaato haddaad ku shaqaynaysana oo faqiirtahay falya'kul bilmacruuf haddii aad tahay qof qani ahoo ka kaaftoonna falyastacfif iska ilaaliya buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala wa qaala tacaala wayas'aluunaka waxay ku su'aalayaan can ilyataami agoontae qul dheh islaaxun wanaajin la wanaajiye agoontaa khayrun khayr badan wa in tukhaaliquuhum haddaad isku xoolo darsataanna fa ikhwaanukum waa walaalihiin wallaahu ilaahay yaclamu lmufsida midka wax fasahaadinaya wuu ka og yahay min almuslixi midka wax wanaajinaya wacan abi hurayra can اnabiyi qaal ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaati toddoba wax halaagtaa toddoba lagu halaag mutaystaa loola jeedaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayo wamaa hunna maxay yihiin kuwa qaala rasuulku wuxuu dhaha shirku billaah ilaahay oo loo shariig yeelo waasixru ka labaad waa sixirka wa qatlu nafsi naf la dilo allatii naftaasoo xarama allaahu ilaahay uu xaaraantilmiyey dilkeeda ilaa bilxaqi xaqnimo in lagu dilo ma ahan iyo wa aklu riba ribada cunitaankeeda wa aklu maali lyatiimi xoolaha agoonka oo la cuno shan ah iyo watawali soo jeesasho lasoo cararo yowma azaxfi maalinta gurguuradka waa maalinta jihaadka lagu jiro ee gaalada la hortaagan yahay in la biiqee lasoo cararo iyo waqadfu qadfu almuxsinaati gabdhaha muxsinaadkoo la caayo almu'minaati mu'minaadka ah alkhaafilaati ee ilowsanba xumaanta in wax laga sheego muttafaqun calayh almuubiqaat almuhlikaat ayaa la yidhaahdaa waa kuwa markaa wax halaaga baabu taqliim adkeyn la adkeeya baabkeedii waaye taxriimi ribaa ribadu inay xaaraam tahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi alladiina kuwa ya'kuluuna alriba ribada cunahaya laa yaquumuuna ka soo istaagi maayaan qabriga ilaa kamaa yaquumu aladii kii sida uu u soo istaago oo kale maahane yatakhafatuhu ashaytaanu shaytaanku uu ku taabtay min almasi jinoolanimada waa waalidee daalika sababtuna waxay tahay biannahum ayagu qaaluu waxay dhaheen inama albaycu baycu midlu alriba waa ribo oo kale ribada iyo beeca waa isku mid wa axala allaahu ilaahay ayaa xalaaleeyey albayca beeca waxarama xarama ribadana ilaah baa xaaraantinimeeyey faman jaa'ahu qofkay u timaado mawcidatun wacdi oo min rabbihi rabbigii xaggiisa mawcido uga timaada oo fantahaa ka joogsada fantaha ka istaaga oo markaa joojiya ribadii falahumaa salafa wixii tegay buu leeyahay wa amruhu amarkiisana ila allaahi alla xaggiisaa loo celinayaa waman caada qofkiisa ku laabta fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari naarta asxaabteedii waaye hum ayaguna fiihaa naarta gudaheeday khaaliduuna ku waarayaan yamxaqu allaahu ariba ribada ilaahay barakaduu ka tirtiraa wayurdi asadaqaat sadaqooyinkana wuu barbaariyaa ilaa qowlihi laga gaaray gaaraya ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaah rumeeyow ittaquu allaha ilaahay ka baqa oo wadaruu ka taga maa baqii wixii haray oo min alribaa riba ah in kuntum haddaad tihiin mu'miniina kuwa markaa mu'miniina wa ama alaxaadiidu axaadiistana fa kahiiratun fi saxiix wa ama alaxaadiidu axaadiistuna fa kahiiratun aad bay ugu badan yihiin fi saxiix saxiixa gudihiisa mashhuura ayagoo caan ah minhaa waxaa ka mida xadiidu abi hurayra assaabiq ee noogu soo hormaray fi lbaabi qablahu baabkii ka ka horey wacan ibni mascuudin qaala rasuulku wuxuu yidhi can ibni mascuudin qaala wuxuu yidhi lacnaday iyo wamuwakilahu kan cunsiiya ka ribada cuna iyo muwakilkiisa kan cunsiya loola jeedaa ka dhiibo iyo ka bixiya macnahay ka qaata rawaahu muslim zaada tirmidi waqayr wuxuu siyaadiyey wa labadiisa markhaati labada qofee markhaati ka noqotay wakatibahu kaatibka karaaniga u kala qora intaba way lacanadan yihiin baabu taxriimu ariya istustuska inuu xaaraam yahay yuu baab u yahay qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi wamaa umiruu lama amrin dadkii ilaa liyacbudu allaha inay ilaahay caabudaan maahane mukhlisiin ayagoo u saafi yeelaya lahu ilaahay addiina diinka xunafaa'a inay ka soo iishaan baatilka wayuqiimu asalaata salaadana ay oogaan wayu'tu zakaa sakadan ay bixiyaan wadalika arintaa diinu lqayima waa diinta qayimka ee toosane wa tacaala laa tubtiluu ku burinina mu'miniina sadaqaatikum sadaqooyinkiina bilmanni galad sheegasho iyo waladaa dhibba kaladii kii burintiisii oo kale yunfiqu bixinaya maalahu maalkiisa ricaa'a annaasi istustuska dadka oo walaa yu'minu aan rumaynaynin billaahi ilaahay io maalinta qiyaamo wa qaala tacaala yuraa'uuna annaasa dadkay istustusaan walaa yadkuruuna allaha ilaahayna ma xusayaan ilaa qaliilan in yar maahane can abi hurayra qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayh wasalam oo yaquulu dhahaya qaala allahu tacaala ilaaha sarreeya wuxuu yidhi yidhi ana anigu agna shurakaa shurakada mid ka kaaftoon ayaan ahay can shirki shirkiga xaggiisa dad wax wadaaga wax wadaagoodan ka kaaftoomaa man camila qofkii camal qabtaa camalan cama ashraka uu iigu shariig yeelo fiihi camalkaa dhexdiisa macii ani micigayga hayrii qofaan aniga ahayn uu igula shariig yeelo taragtuhu wa shirkuhu asagii shirkigiisa waan isaga tagaa buu yidhi ilaahi subxaana wa tacaala asaga iyo wa shirkahuba rawaahu muslim wa canhu qaala samictu rasuul allaahi baan maqlay buu yidhi sala allahu calayhi wasalam yaquul asagoo dhahaya ina awala annaasi dadka kuwa ugu horeeya yuqdaa la xukminayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame calayhi korkiisa rajulu nin waaye ninkaasoo istashhida shahiiday jihaadkii buu ku dhintay oo wuu shahiiday fa utiya waa lala imaanayaa bihi asaga facarafahu wuxuu aqoonsiinayaa ilaahay bihi ninka nimcadii iyo wanaaggii la siiyey facarafahu markaasuu garanayaa nicmatahu ilaahay nimcadiisa ayaa la garansiinayaa dheh facarafahaa wuu aqoonsanayaa marka nimcadii qaala ilaah wuxuu leeyahay famaa camilta fiiha maxaad ku camalfashay maxaad ku camal qabatay nimcadaa aan ku siiye qaala wuxuu leeyahay qaataltu waan dagaalamay fiika adi darta xata istushhidtu ilaa aan shahiiday qaala ilaah wuxuu leeyahay kadabta been baad sheegtay benlow baa tahay walaakinaka laakiinse qaatalta waad dagaalantay lian yuqaala in lagu yidhaahda jariyun waa dhiiran yahay alla geesisana in lagu dhahad rabtay faqad qiila waana lagu yidhi uma umira bihi waxaa la amrayaa asaga in la jiido wejigiisa fa suxiba calaa wajhihi wejigiisaa lagu jiidayaa xataa ulqiya fi nnaari ilaa naarta lagu tuuro waxaa rabto in lagu dhaho geesisana taalo dahab laguu dhigo qobax dhig in laguu sameeyo taalooyin laguu waa laguu sameeyey kan labaad wa nin waayo yatacallama alcilma cilmigii bartay oo wacallamahu dadkiina baray wa qara'a aqriyey alqur'aana qur'aankii fa utiya bihi waa lala imaanayaa asagana markii la keeno oo la keena fa carafahu nicamahu nimcooyinkiisuu ilaahay xasuusinayaa fa carafahaa markaasuu garanayaa qaala ilaah wuxuu leeya famaa camilta fiiha maxaad kaga camal qabatay cilmigaagii qaale wuxuu leeya tacallamtu waan bartay alcilma cilmigii wa callamahu dadkiina waan baray wa qara'tu waan akhriyey fiika adi darta alqur'aana qur'aankaanu u akhriyey qaala ilaah wuxuu leeya kadabta beenlow baad tahay been baad sheegtay walaakinaka laakiinse tacallamta waad baratay liyuqaala in la yidhaahda caalimun alla caalimsana suwax u yaqaana fiiriin lagu dhaaratay wa qara'ta waad akhrisay alqur'aana qur'aanka liyuqaala in lagu yidhaahdo huwa qaari'un alla qaarisana suu qur-aankuu akhrinaya fiiriya ujeeddadooda intaasay ahayd faqad qiila laguu yiri oo kuu dhammaatay humma umira bihi waa la amraya in la jiido fasuxiba calaa wajhihi wejigiisaa lagu jiidayaa xataa ulqiya fi nnaari ilaa naarta lagu rido ka saddexaad warajulun waa nin ninkaasoo wasaca allaahu ilaahay uu u waasiciyey calayhi korkiisa waa la waasiyo waxaa laga dhigay taajir wa actaahu alla wuxuu siiyey min asnaafi almaali maalka noocyadiisoo dhan baa la siiyey fa utiya bihi waa lala imaanayaa asagana fa carafahu ilaahay wuu aqoonsiinayaa nicamahu nimcooyinkiisa fa carafaha wuu aqoonsanaya qaala wuxuu leeyahay ilaahay famaa camilta fiiha maxaad ku camal qabatay xoolahan ku siiyey qaala wuxuu leeyahy maa taraktu kama soo tegin min sabiilin jid tuxibu aad jeceshahay an yunfaqa fiiha in lagu nafaqeeyo ilaa anfaqtu fiiha waa ku nafaqeeyey laka adi darta qaala ilaah wuxuu leeya ilah ilahay wax qalbiga ku jiruu yaqiinaye kadabta beenloo baa tahay been baad sheegtay walaakinaka laakiinse facalta waad samaysay liyuqaala in laguu yidhaahdo huwa jawaad alla gacan furnaa waa saqi deeqsi waaye in lagu dhaho ayaad markaa rabtay faqad qiila waana laguu yidhi umma umira waa la amrayaa bihi asaga in la jiido fasuxiba calaa wajhihi wejigiisa dhulka lagu jiidayaa xataa ulqiya ilaa lagu tuuro fi naari naarta rawahu muslim baa xadiidkaa wariyey muslim baa xadiidkaa wariyey abu hurayra markuu xadiidka warinaya wuu suuxay baa la yidhi waa xadiis aad yaad u cabsi iyo murugyo badan naarta waxaa lagu bilaabayaa oo ugu horeeya nin taajir ah oo xoolo badan la siiyey nin shahiiday oo dagaalka jihaadka ku dhintay nin caalim ah oo cilmi badan lahaa waa saddexda ugu horaysaa ee ilaahay cadaabka ku furaya subxaana watacaala waciyaadu billaah ikhlaasku waa muhiim walaalayaan shay walbana alla darti inay naga ahaato aad bay markaa u fiican tahay waa shay muhiim ah jariirun bifatxi iljiimi wa kasri raa ayaa la ahriya ayaa la akhriyaa iyo wabilmad in la jiido ay shujaac xaadiq baa la yidhaahdaa geesiga xariifka ah ee aad yaad markaa u daran wacan ibni cumar radia allaahu canhumaa radia allaahu canhuma ana naasan dad ayaa qaaluu lahu waxay dhaheen innaa anagu nadkhulu waxaan u galnaa calaa salaatiinina madaxdeena fanaquulu lahum waxaan u dhahnaa bikhilaafi maa natakallam wax khilaafsan oo ka duwan waxaan ku hadalno idaa kharajnaa min cindihim markaan agtooda ka soo baxno markaan la fadhina waan u sacdinaa noolaada noolaadaanu dhahnaa markaan soo baxnana dhinta dhintaanu dhahnaa macnaha markaan ayagu la fadhino markaan ka soo baxna wax khilaafsan ayaan markaa dhahnaa saasay markaa ayay ula jeedaan qaala ibnu cumar wuxuu yidhi radia allaahu canhuma kunnaa waxaanu ahayn nacuddu kuwa ku tiriya haada arrintaa nifaaqan munaafiqnimaanu ku tirin jirnay calaa axdi rasuuliillaahi rasuulka wakhtigiisa sal allah aleh wasalam rawahu albukhaariyu wa can jundub ibni cabdillahi bni sufyaan radi allaahu canhu qaala qaala nabiy nebi wuxuu yidhi man samaca qofkii dadka ismaqmaqalsiiya samaca allaahu bihi ilaah dadka maqalsiiya macnaa la ceebeeya ninka raba dadka inay maqlaanay ammaanaanay faaniyaan ilaah baa fadeexeeya subxaana wa tacaala waman yuraayi qofkii dadka istustusiyana yuraa'i allaahu bihi ilaah baa dadka tusiya oo ceebeeya macnaha oo maalinta qiyaama bannaanka lasoo dhigaa waxa qalbigiisa ku jira muttafaqun calayh ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس رضي الله عنهما samca bitashdiidi ilmiim miimtoo la shido wamacnaha adhara ilaah wuu muujinayaa camalahu camalkiisa linnaasi dadka riyaa'an istustuskii uu rabay samaca allahu bihi ay macnaha waxaa loola jeedaa fadaxahu wuu ceebeeyaa ilaahay wuu fadeexeeyaa yowma alqiyaama wamacnaa uu yidhi man raa ay man adhara linnaasi waa qofka dadka u muujiya alcamal asaalix camal wanaagsan macnaha camal wanaagsan ninkii dadka u muujiya liyacduma cindahum suu agtooda ugu weynaado oo ujeeddo kale uusan lahayn raa allaahu bihi ay adxara ilaahay baa bannaanka soo dhiga sariirata wixii u qarsoonaa calaa ru'uusi alqalaa'iq baa loola jeedaa waa la ceebeeyaa wa can abi hurayra qaala qaala rasuulku wuxuu dhahay man tacallama qofkii bartaa cilman cilmi bartaa mimaa yabtaqii bihi lagu dalboo lagu raadiyaa wajhuullaahi ilaahay wejigiisa cilmi loogu talagalay in ilaahay dartii loo barto weji alla lagu helo laa yatacalamhu uusanana u baranin asaga ilaa liyusiiba bihi inuu ku helo maahane caraban dheef oo min addunya adduunka ka mid ah lam yajid ma helo carafa aljanna jannada carafteeda ma helo carafa aljannati ma hela yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo yacnii riixahabaa loola jeedaa urkeeda heli maayo udgoonkeeda cilmi la barto oo loogu talagalay in janno lagu raadiyo lagu dhaqmo lagu camal falo ujeeddada uu u baranayo inuu shahaado soo qaato waaye suu ku hela dheef adduun wax kasta oo maanta in badan jaamacadaha fiiri qof kasta wuxuu u gelayaa inuu bal intuu shahaado soo qaato shaqo uu ku helo shaqo uu ku helo markaasuu ilaahay na duleeyey subxaana wa tacaala shahaadooyinkiinaan la wareegaynaa intii ka soo baxday jaamacadooyin islaamina wasaaradda garsoorka ilaag wareegaya markaasaa dari imaada saa dambe imaada ihaami dulli wax badanaa nagu dhacay in allaale intii jaamacado kale cilmi ka soo baratayna xaaladooda waa sida laakiin haddii ilaahay dartii ay naga tahay haddaan ducaad ikhlaas ahoo ilaahay dartii diinta u fudeennahay adduunkana waa noo imaan lahaa aakhirna iska badbaada laakiin dhibkana haystaa wuxuu ka mid yahay waxaan u raadinaynaa warqaddaa waxay tahay in la ammaano hebel doctor wa hebel saawa hebel kidaa wa hebel saawa adoon ula jeedin oo ilaahay dartii ay kaa tahayd kulli heli kartaa marka aan iska ilaalino rabbina dartii waxaan u samayno khayrka iyo wanaagana aan ku dadaalno rawaahu abu daawud biisnaadin saxiix walaxaadiidu fi lbaab kahiiratun mashhuura aad baa loo yaqaanaa mashhuur iyo caanna markaa yihiin baabu maa yatawahamu annahu riyaa walaysa biriyaa waanu geli doonaa waxaa jira shay istustus loo maleeyo laakiin aan istustus ahayn adigoo ilaahay dartii jaamacad u dhigtay adoo ilaahay dartii wax u bartay adoo ilaahay dartii qur-aanka u xifdiyey adoo wax kasta ilaahay dartii ay kaa tahay marka gaalka mid lagu ammaanayaa oo dadku ay ku ammaanayaan waayo dadku leeyihiin hebela ah, hebel waa sida waanu arki doonnaa waa shay loo maleeyo inay istustus tahay laakiin aan istustus ahayn iyo darsiga nagu soo socda haddii ilaahay yidhaahdo wabilaahi towfiiq wallahu subxaanah wa tacaala aclam